bismi اllahi الرحman الرaحim alxamdu لlah rb العaalamiin وslى اllahu عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqahu qwlii yaqulu اlmuأlif raximah اllah fasl وama lala alatii laadaasoo istaqarad sugnaatay linafyi ljinsi linafyi xukmi ljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa u sugnaatay fahiya laadaasi allatii ta weeyaan yuraadu loola jeedo biha laada nafyu jamiici ljinsi nafyu xukmi jamiici ljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa loola jeedo calaa sabiili tansiisi caddayn wadadeedna ay anfido wa amaa laalaa allatii laadaasoo istaqarad sugnaatay linafyi ljinsi linafyi xukmi ljinsi jinsiga anfintiisa xukunkiisa u sugnaatay fa hiya laadaasi allatii ta weeyi yuraadu loola jeedo biha laada nafyu jamiici ljinsi jinsiga dhammaantii in la anfiyo ta loola jeedo weeyi calaa sabiili tansiisi caddi wadadeedna loo anfiyo watacmalu way shaqayni ay hiya la camala inay ka camali ina ina camalkeeda oo kale ayay shaqayn fatansibi way nasbini ay hiya la alsma ayay nasbini watarfacu way rafcini alkhabara bay rafcini bishardi an yakuuna in uu yahay shardinteed bay ku nasbin kuna rafcin bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed ayay ku nasbin ismuhaa ay ismu laa laa ismiyeedu iyo wa khabaruhaa khabarkeegu inay noqdaan iyo wa an yakuuna wa bishardi an yakuuna inuu ahaado shardinteed ismuhaa iyo ismu laa laa ismigeedu mutasilan mid la xidhiidhsaday bihaa laada la xidhiidhsaday fain kaana haddii uu yahay ismuhaa ismu laa laa ismigeedu mudaafan mid la idaafeeyey haddii uu yahay aw mushabahan mid loo ekeysiiyey haddii uu yahay bilmudaafi mid la idaafeeyey fa huwa ismigaasi mucrabun mid la icraabi weeyi mansuubun mid la nasbin weeyi wadalika tusaale naxu laa saaxiba cilmin mid cilmi u saaxiib ihi mamquutun mid la naco oo loo cadhoodo maaha walaa taalican mid koraya jabalan buur mid koraya xaadirun mid xaadira ma aha walmushabahu ka loo ekaysiiyey bilmudaafi mudaafka ka loo ekaysiiyey huwa mushabahu mudaafku maa shay weeyi maaga oo itasala ula xidhiidhsaday bihi maaga shay-un shay ula xidhiidhsaday shayga oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ah wain kaana haddii uu yahay ismuhaa iyo ismu laalaa ismigeedu mufradan mufrad hadii uu yahay buniya waa la binayni calaa maa shay baa lagu binayn maaga oo yunsabu lagu nasbin bihi ismiga low kaana haddii uu ahaan lahaa ismigu mucrabaa mid la icraaba hadii uu ahaan lahaa wanacni waxaanu la jeednaa buu yidhi sheekhu bilmufradi mufradka waxaanu la jeednaa hunaa halkan halkee fi baabi la iyo wa fii baabi nidaa nidaha baabkiisa maa shay baanu la jeednaa maaga oo laysa aan ahayn ay huwa maagu mudaafan mid la idaafeeye aan ahayn walaa shabiihan ay walaa mushaabihan mid lagu shabahayna aan ahayn bilmudaafi mudaaf wain kaana walow in kaana haba ahaado muhanan muhana ha ahaado ow ama mid la jamciye ha ahaado fain kaana haddaba haddii uu yahay ay huwa ismigii mufradan mufrad haddii uu yahay aw jamca tagsiiran ama jamcu tagsiir uu yahay buniya waa la binayni cala lfatxi fadxa ayaa lagu binayn naxwu laa rajula nin xaadirun mid ma aha walaa ragna xaadiruuna kuwa xaadir a ma aha kaana haddii uu yahay ay huwa ismigii muhanan muhana haddii uu yahay aw jamca mudakarin ama jamc mudakr hadii uu yahay jamcaasoo saalima nabad galay buniya waa la binayni cala lyaaiyi ayaa lagu binayni naxu laa rajulayni laba nin kaainaani may ahaan fi daari daarta dhexdeeda walaa qaa'imiina kuwa taagtaagan walaa qaa'imiina kuwa taagani fi suuqi ay kaainuuna fi suuqi suuq dhexdeeda may ahaanin wain kaana hadii uu yahay ay huwa ismigii jamca muanahin jamc muana hadii uu yahay jamcaasoo saalima nabad galay buniya waa la binayni cala lkasrati kasra ayaa lagu binayn naxu laa muslimaati dumar muslimaatihi xaadiraatun kuwa goobta jooga maaha waqad yubna in la bineeyo ayaa la arkaa ay huwa jamca muanad cala lfatxi fatxa in lagu bineeyo ayaa la arkaa wa waidaa takararad haddii ay soo noqnoqoto laa laa hadii ay soo noqnoqoto wadaalika tusaale naxu laa xawla xeelad iyo siyaasad walaa quwata iyo awood xeelad aan macsiyada kaga leexano iyo awood aan daacada rabbi ku gudanaa ka lanaa anaga nooma sugna iyo wixii lamid ah weeyaan e jaaza waxa banaan fi nakirati nakirada waxa ku banaan nakirada alulaa ee hore alfatxubaa banaan warafcubaa banaan fain fataxta haddii aad fatxiso adigu haa nakirada hore jaaza waxa ku banaan fi thaniyati ay fi nakirati thaniya nakirada labaad halaathatu awjuhin saddex wej baa ku banaan alfatxu baa banaan wanasbu baa banaan warafcu baa banaan wain rafacta haddii aad rafciso adigu annakirata nakirada hadii aad rafciso nakirada alulaa ee hore jaaza waxa banaan laka adiga waxa ku banaan fi nakirati waxa kuugu banaan nakirada athaaniyati ee labaad wajhaani laba wej alrafcu baa banaan walfatxu baa banaan way cadafta waaya waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimka ahaa gaar ahaan <clears throat> nawaasikhdii waxaynu soo dhamaynay qaybti ahayd maa yarfacu isma wayansib lkhabara waxaynu ku guda jirnay qaybtii labaad ee ahayd maa yansibu lisma wayarfacu lkhabara waxaynu soo dhamaynay ina iyo walaalaheed waa qayb iyaduna kamid ah oo waa laadi wey halka waxaan baraarujinaynaa waxaynu sheegnay ma fi luqa alcarabiya inay toban tahay waxaan baraarujinaynaa inna maadaama aynu ka hadalnay iyaduna fi luqa alcarabiya inta ay ku timaado inna fi luqa alcarabiya in in in in in baan ujeedaa cafwan marka inna marka la fudayso in may noqon intaasi fi luqa alcarabiya waa afar umaad iska ilaalinaysaa in mukafafa min athaqiila sow kow maa iyo in loo yaqaano shardiya sow laba maa iyo in loo yaqaano naafiya iyo in loo yaqaano zaa'ida waa afartaa in fi luqa alcarabiya waa afartaaba meel iskaga xidh sheekh sow meel iskaga mada xidhin inna caawa meel iskaga xidh in mid waa shardiyo jawaab ficlo shardiyo jawaab shardiya ubahanta midna zaa'ida la ydhaahdaa zaaid ayaa la dhada waa ti lagu lahaa maada markii aynu ka sheekaynayna maadi xijaaziyad maaa la lahaa waa laa takhtarina bin soma intani de zaaid eh? soo zaaid man intaasina wa taasina waa zaaid waa ta ta saddexaadna waa maay waa mukafafa min athaqiila inadii marka la fudaydiyo ta afraadna waa maxay waa naafiya da soo dhiganay calaa luqati ayi ku aanfali jirta caaliya ree caaliya luqada soo mahen afartaasi waa ina waa in annanaan ku annaan kugu khulaaseeya iyadna bifatxi lhamza an haddaad aragtid iyaduna waa afar fi luqa alcarabiya iyaduna waa afar keliya inta yada daabit baynu u sheegnay mala wa in calaa arbacati aqsaamin wa hadihi takhtasu biاlaxkaami sharطiyat wahiy alati tuasilu kadaka takfiifu alati tuhaqalu waziida fima in yaquumu axmadu wanafyu qad ataa warabbi axmadu intaasaa lagu dabdiyaa waa in naafiya in zaaida in muhafafa min athaqiila in shardiya inta madax jikri waasa hadday kaa soo horbaxdo waa afartaa mid unshe saxiix wala la maxaa ku timida an soo maa an naasiba so taas mid ma ta labaadna waa maxay an mukafafa min athaqiila waa tan markaynu fudaydinaynd iyo an zaaida falama anja albashiru la madaxiiniyada daba dhacda iyo an mufasira bimacnaa aya waxay daba dhacdaa juml macna lqawla laakin xuruuftii qowl ayna ku jirin waawxaynaa ilayhi an isnaci lfulka iminka anisnacidani antani waa maxay waa mufasira waayo ficil maxay gashay ficil amar bay gashay de anta naasibadina ficil mudaaric bay geli jirtay sooma waxa ka horaysa juml macnal qawla laakin xuruuftii qawl ayna ku jirin waawxaynaa waanu uwayoon waxaanu ku nidhi weeyaan macneegu waa sida marka xuruuftii laakiin qaala ee qaaf iyo alif iyo lama dee kuma qorno meesha sooma marka afartaasna waa an waa an masteriya ah oo iyo an mukhafafa min athaqiila iyo an zaa'ida iyo an mufasila ah saxiix walala anna waan kuu sheegay intay tahay inna waan kuu sheegay maana waa laguu sheegay waxyaalaha kale lagu sheegi karana insha allah way soo socdaan iyaguna marka halkana laa baan ka guda gelayna laana waan sheegayna iyaduna intay tahay marka laa marka ugu horeysa horta waxay yidhahdaan xeradu way ka baqaana moogta laada ya hadalkeegaa yar adag laakin iyadaa ugu fudud haddii aad faantid iyadaa ugu fudud laad saxiix wala la marka kitaabkii camridigana on kusoo baraarujinay maadka marka marka ugu horeysa waxaan sheegaynaa camalfalkeyga marka xige waxaynu sheegaynaa shuruuda looga baahan yahay leeda marka xige waxaynu sheegaynaa eh, ismigeedu xukunka uu leeyahay marka xige waxaynu sheegaynaa aqsaamta iyadu leedahay marka xigta waxaynu sheegaynaa ismigeedu aqsaamta u qaybsamo marka lixaad waxaynu ku khatimaynaa haddii ay soo noqnoqoto ka waran intaaba weyan cashirkeenu caawa insha alla ma adka markaya haddee si aad u kala fahamtaanna way fududaanaysaa marka la la camalkay qabato sheekhaa inoo sheegay camalkay qabata waa maxay waa tansib اlisma wa tarfacu اlkhabara ismigay nasbisaa khabarkana way rafcisaa maxaa kolkaa lagu shabahaya in baa lagu shabahaya inaa lagu shabahaya soma inaa lagu shabahaya oo ina xaggee lagaga shabaha afar dhinac baa lagaga shabaha bay dhahdaan culimadu afar dhinac baa lagaga shabaha afartaa dhinac ana kula minhuma labadan mid kasta oo kamidii yadkhulu calaa mubtadain wa khabarin mubtadiye khabar buu galaa mayna runayn labadan mid kasta oo kamidii muxuu galaa ina iyo laada mubtadiye khabar wejka labaad ee lagaga shabahaa ana kula minhuma mima lahu sadrulkalaam labadan mid kasta oo kamidii waxay kamid yihin waxyaalaha sadaaratulkalaam kale wejka saddexaad ana kula minhumaa lita'kiid labadan mid kasta oo kamidii ta'kiid bay faa'ideeyaan laad waxay faa'iidaysaa lita'kiid nafyi inaduna maxay faaidaysaa litakiid ibaat saxiix wala la waj kalena mar baan sheegi doona ya waa ana la naidatu an bay dhahdaa laado an bay kasoo horjeedaa ina ayay kasoo horjeedaa naidatu ina wahum yaxmiluuna shaya calaa naqiidihi kama yaxmiluunahu calaa nadiirihi saasay dhahdaa marka insha allah bal afartaa wej saasaan uxifdiyaya afartaa wej sidaa uxifdiya insha allah marka taasi waa dhinacay inada ka shabahday camalfalkeyga maadaamay qaadatay cashirkeena haddaynu usoo dhaadhacno laada shuruudday ku camalufalayso an takuna naafiya sheekh waa inay naafiye tahay wa an takuna naafiyata liljinsi jinsi waa inay anfiyeyso calaa sabiili tansiis si cad weliba waana waana ugu cad tahay calaa sabiili tansiis haye wa an laa yadkula calayha xarfu jarin xarfu jarna waa inaanu gelin wa an yakuna ismuha wa khabaruhaa nakiratayn waa inay yihiin haye wa an yakuna ismuha mutasila biha ismigeeduna waa inu iyada la xidhiidsado intaba sheekaa sheegayda halkan inoogu qoray qurada laga keenay wax qurada laga keenay sheekh ma jireen an takuna naafiyatan an takuna naafiya maxay naga bahay naahiye iyo naahiye iyo naafiya naga baxay sooma ducaayadu waa min nawci naahiyun bay kamid ahay sooma ya walaa fi nahyi waducaa meel baan ka so wada qaadi jirna sooma waayahay markaa naafiye maadaamaaynu nidhi maxay naga baxay naahiy maadaamaaynu nidhi naahiya naahiya maxay qabataa ya naahiya maay qabata takhtasu bimudaaric naahiya sheekh waxay qabataa ficilka mudaarica gaar ku ta way jasmisaa laa taxzan ina allaha macana soo saama naafiyana naafiya iyadu he ha ha waa sidaa weeyaan zaa'idan cafwan ujeeda zaa'idan ujeeda zaa'ida hadday noqotona waa maxay iyadu waxba qaban mayso wujuuduha wacadamuha siyaani ya waa isku mid haye maa manacaka anlaa tasjuda suuratu acraaf maa manacaka anlaa tasjuda waa an iyo laa sujuud qaaman maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuday an tasjuda inaad sujuudda laadaas waa siliya tawkiid baa la odhanaya waayo suuratu saad waxaa kuso aroortay iyadoon ku jirin maa manacaka an tasjuda saxiix wala lah marka maxaa la odhanayaa laadaasi waa waa zaaida waa siliya tawkiid weyan carabiyada markaad joogtid waa zaaida dee qur-aanka markaad joogtidna maxaa la odhanayaa waa sili iyo tawkiid wey markaa laadu waa naafiye weyi inay naafiye taha shardiga naahiyiy maxaa kaaga baxay iyo zaaidaa kaa baxay linafyi jinsi baa la yidhi jinsi waa inay anfido maxay naga baxaysaa linafyi lwaxda y maxay shaqaysaa taasi waynu soo marnay sheekhe camala laysa layse camalkayga shaqaysaa taasi markay waxda anfiyayso camala layse shaqaysaa calaa sabiili tansiis baynu nidhi calaa sabiili ixtimaal haddii ay noqotona camalka laysay qabataa xarfu jar haddii la geliyana de waxba shaqayn maysoba jitu bilaa zaadin oo kale amjir haday gashana shaqeyn mayso waayahay khabarkeega iyo ismiga waa inay nakiratayn noqdaan hadday nakiratayn noqon waayaan ihmaal baa waajib in la soo celceliyaana waa waajib haddii la kala fasliyo ihmaal baa waajib in la soo celceliyaana waa waajib basid walala manaa shuruudii fahmin camalkeegi ma fahmin mise maynaan fahmin waa tansib ism wa tarfacu lkhabar shuruuddeedi maynaan fahmin an takuna naafiya linafyi ljinsi calaa sabiili tansiisi anlaa yadkula calayha xarfu jarin wa an yakuna ismahu khabaruha nakiratayn wa anlaa Ah, an yakuna ismaha mutasila biha lix shardi maynaan usheegin waka haddaba eeg la marka ugu horeysa saddex baynu nidha soo ma aragti inay naafiye tahay iyo inay naahiye tahay iyo inay zaa'ida tahay mayna saddex lahayn saddexa maynahayn saddexa saas kaga dabar naafiyadun waa ta halkan joogta naafiyatu liljinsi naahiyana waan kuu sheego ficilka mutaari bay gaar ku tahay zaa'idana waa taa haddaba naafiyadaas ay qaybsanta lix baa loo qaybiya naafiyadaa lix u qaybsanta naafiyada ayaa lix u qaybsanta haye an takuna naafiyatan liljinsi inay jinsi aafiyeyso me halkay inoogu imanaysaa waatan caawan ka warran sheekh wa an takuna xijaaziya naafiyatan xijaaziya waa ta shaqaysa tacmala camala laysa sow laba ma hayno wa an takuna caaifa xurufu cafi minan laa ku marin waa caaifo ai acطi zayda laa akhaahu waa caaifo wey taasina imisan haynaa sow saddex maa waa yahay ta afraadna ta afraadna waxay ahayd wa an takuna waaqicatan xarfa jawaabin munaaqidan linacam linacam waa in xarfu jawaab dhacdo nacam bayna ka soo horjeedaa nacam tusaale wa ajaa zaydun zayd ma yimiday de amaha ama may wayaan soo ma laa baad iska orasa mina xarfu jawaab ayn weliba waxa ka dambayna badana waa la iska gooyaa laa ay lam yaji weyaan lam yaji zaydun zayd ma iman wey saxiix wala la waa imsanaynaa afar wa an takuna muctaridatan bayna aljaari wاlmajruur jitu bilaa zaadin ka waran jitu bilaa zaadin adibtu min laa shayin waxba iyaduna haynuma iska cadhooda sheekh adibtu min laa shayin laadin halkay udhaxaysaa mintan iyo shayintan bilaa zaadin maxay udhaxaysaa badiya zaadinta udhaxaysa bilaa zaadtaha iska odhan waa ceebe min laa shay a ah iska odhan imisaan haynaa shan intaan kasoo hadhay intaan soo sheegna waa taan intaan soo sheegna waa taan ahayn iyado waa inta ficil mudaaric bay iska geli kartaa laa yaquumu oo kale ficil maadi bay iska kartaa falaa sadaqa walaa sallaa kuwa yogaa wey marka maxaynu haynaa laana caawaan haynaa laa damba kuguma adko haddae isku geysatidna waa sideed marka de sideed ku noqon waa laa naahiyaa iyo laa zaaidaa iyo laa naafiyo oo lix uqaybsantay laa naafiyo o lix uqaybsantay aqsaamteedina ma hayna mise ma hayno waan haynaa ka soco ismiga aqsaamtiisi baan gelayna adana ismiga qaybihiisi fain kaana ismaha mudaafan aw mushaabihan bilmudaaf ismigeedu laba u marka ugu horeysa mufrad iyo iyo hayru mufrad mufrad iyo hayru mufrad hayru mufradku waa laba inuu mudaaf yahay iyo inuu mushaabihalmudaaf yahy waa labada mid mina basidan culimo inuu mudaaf yahay iyo inuu mushaabihalmudaaf yahay haddii uu noqdo mudaaf ama uu noqdo mushaabihan mudaaf xukunku qaadanaya waa maxay xukun haddaad ujeedina maayo raaba ma mebnia waa labadaa midu xukunka qaadanaya hadduu mudaaf ya ama mushaabihan mudaaf waa mucrab waana mansuuba mayna basiidayn hadduu mudaaf noqdo ama mushaabihan mudaaf xukunka qaadanaya ismiga laa waa mucrab waana mansuub waa mayna basiidayn laa saaxiba cilmin mamquutun buu ku yidhi laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina eh, tansib lism watarfacu lkhabar mabniyun cala sukun la maxala laha min alicraab saaxiba waa maxay waa ismu lah mansuba calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhirihi saaxiba mudaafo cilmina mudaaf ilayhi mamquutuna waa khabarkii walaa taalican jabalana waa maxay laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina aye taalicana waa maxay waa ismigeedi waana mansuub jabalana waa maxay taalic oo ismu faacila qaatay faacilkiisana waa mustatir xaadiruna waa khabarkii culima basiid ma labadaa hadday yihiin ismigii maxaa la odhanayaa waa mucrab mansuuba ka soco waxa shardi ahaa an yakuna ismuha wa khabaruhaa nakiratayn an yakuna isma fain kaana ismuha mudaafan waa lagu صaxiix markaa mudaafkan waa in loo idaafeeya nakiro laa saaxiba cilmin waa in nakiro loo idaafeeyo ama ismigaasi waa inuu yahay waxyaalaha almutawaqilatu fi libhaam waxyaalaha ibhaamka ku xeel dheeraada macrifo maa noqon kara lafdi ayriga oo kale ayru oo kale haddaad idaafo kasta u idaafaysid weligii waa nakiro ayruka adiga cid aan ahayn ayrka waayo waa dadka o dhan de ayrka ma cid gaara <laughs> waa dadka o dhan miluka ka waran lama garanayo weli hadama haddana waa la idaafiyo kaafa loo idaafeeyba soo ma marka waxyaalaha waa inaanu ahayn mudaafadana taasaa loo jeeda iska fahma wuxuu sheekhu caawa kuu tacriifiyey mushabih mudaaf ku soo daba socon jiray uun ayuu caawa tacriifkiisa ku siiyey wuxuu ku yidhi waxaa la idhahdaa mushaabihan mudaafka ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu waa waxa uu la xidhiidsado shay macnihiisa dhamaystiraya su-aasha koowaad aad fahmaysaa waxay tahay mudaaf baa lagu shabahaa ba la yidhi xaggee marka saddex dhinac baa lagaga shabaha saddex dhinac ayaa lagaga shabaha saddexda dhinaca lagaga shabaha waa maxay o waxaa lagaga shabahayaa tacalaqa bi shayn min tamaami macnaha sida mudaafi ilayhiga macnaha mudaafka ugu dhamaystirmayo ayaa he mushaabahan mudaafkana macnihiisu ugu dhamaystirmaya waxa ka dambeeya saw hal maaha wejka labaadee lagaga shabahayaa camaluhu fi ma bacdah ku camalfalka uu ku camalfalaya waxa ka dambeeya mudaaf ilayhiga yaa ku camalfala mudaafka hore mushaabahan mudaafkana muxuu ku camalfalaya marka dee waxa ka dambeeya ku camalfalaya wejka saddexaad Ah, waxa ka dambeeya mid kasta waxa ka dambeeya lagu sii dheeraynaya waa lagu sii dheeraya waayo mushaabilmudaafka magacayntiisa waxa kamid a tawiil baa la idhahdaa mutawal baa la idhahdaa mamtuul baa la idhahdaa intaasoo magacba isaga ayaa iskale intaasoo magacba isaga ayaa iskale ka soco haddaba shaygaasi macnihiisa dhamaystiraya tacaluqaasi laguu sheegayaa imaa bilcamal inuu yahay iyo wa imaa bilcadfi inuu yahay culimadu tilmaamaan hadduu bilcamal yahay waa saddex mid ima an yakuna mansuuban sheekhaa inoo sheegay laa taalican jabalan xaairun iminka jabalan muna mansuubayn waa mansuub wa ima yakuna marfuucan iyo inuu yahay marfuuc laa wajhuhu madmuumun oo kale iminka wajhuhu wajhuhu muna marfuucayn xasan kaa wa ima yakuna majruuran laa khayra min zaydin cindana saw saddexdaasi waa min xayu lcamal iyo ima bilcadfi inuu yahay ima bilcadfina waa maxay laa alaaثata waalaaiina xaadiruuna oo kale laa alaaثata waalaaiina xaadi cadafkaa weeyaan iyaduna waa afartaa midun iska ilaali waxaa macnihiisa ku dhamaystirmaya waa afartaa midun ima an yakuna mansuuban waima an yakuna marfuucan waima an yakuna majruuran waima an yakuna bilcadfi afartaa midun wey ka soco haddaba mufradka baabkan maxaa la dhahdaa sheekhaa ka jawaabo wuxuu yidhi likuli maqaamin lahu maqaal soo garan maysaan maqaam kastaa maqaal munaasab ku ah ayuu leeyahy haddaba mufradiyadu way fara badan yihin baabu laa iyo baabulmunaada marka la joogo waxaa la dhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf walow muaniya jamc baha noqdo baabu marka la joogo khabar iyo mubtadana maxaa la dhahdaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabu lcalam marka la joogana maxaa la dhahdaa maa laysa murakaban baablam baabu icraab marka la joogana maa laysa musanan walaa majmuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai alhamsa marka la joogo baabu alkalima maxaa la dhahdaa maa yultafadu bihi mara waaxida shantaasu mar haddaba iska ilaaliya culimadu haddaba xukunkiisa ka waran xukunkiisa sheekaa kuu sheegay gurada lagama keenayo waa mebni waa mebni maxaa lagu binaynaya wixii lagu nasbin lahaa haddii uu mucrab noqon lahaa baabulcraab wuu ku daba marka soo ma eh, kaagama hadhayo ismigani waxaa lagu binaynayaa wixii lagu nasbin lahaa hadduu mucrab noqon lahaa intiiba uu kuu kala qaado mufradkiiyo jamcu tagsiirka maxaa lagu nasbin jiray a somayn adii ku bine laa rajul rajul waa ism mufrad ma mabniy ala fadxi dhe rijaal waa jamcu tagsir ma mabniy ala fadxi dhe musana iyo jamcu dakar saalim maxaa lagu bineyn jiray ya soo maaha haye laa rajulayni mabniyun cala lyaadhe laa qaa'imiina mabniyun cala lyaadhe jamcu muanasalim maxaa lagu nisbin jiray kasro kasra ku bineen laa muslimaati dhe fadxana way banaanto laa muslimaata la dhahdo labada wej ba iyada ku banaan labada wej ayaa iyada ku banaan maxaa kasra loogu bineeye istixaaba lilasli asalkii horaa la eegaya maxaa farxa loogu bineeye nadara lilasli fi binai murakabaat waxyaalaha murakabaadka ah maxaa asal oo in lagu bineeyo fatxa iyo asal o ah ka soco mayna basidayn marka ismiga mufradka eh, eh, ismigiisa xukunkiisina waa tilmaanayo hadduu yahay mudaaf ama mushaabi almudaaf waa mucrab mansuuba hadduu yahay mufradna waa mabni maxaa loo bineeyey maxaa loo bineeyey waa su-aal iman karta sooma waxaa loo biniyay laba qowl culimada isku hayeen siiba weye jamaahiirtu waxay mareen litarakubihi maca la ka tarkiibi hamsata cashara laa iyo ismigeedaa laga soo qaaday sida tarkiiba hamsata cashara laisku saareen oo kale culimada qaarna waxay leeyiin mayane waa litadamunihi macnaa min alistiqraaqiya minti istiqraaqiyada faa'iideyn jirtay macnaheega ayay damnisan tahay mar gaaraan sii faahfaahin doona laakiin ishkaalka caynkaasi haddaan idinku soo arooriyay jawaabteedu waa sida ka soco masaladii u dambeysay sheekh ma badno cashirku waa masaladii u dambeysay masladan u dambaysa waa halka lagaga yaacaba laakin ma adka de ma adka amridikan kusoo qaadan haddana caawa idin daayo idinkaa taxliilin karaba horta way iska hadala badan tahayo waxayn baabkan laagu iska hadal badan yahy labiyo toban wej baa la gaadhsiiyaa laakin eeg halka inta noo qora waa shan hal mamnuuca iyo shan jaa-iza waa lixdaa wej weeyaan labiyo toban baa la gaadhsiiyaa khaalid alazhari wuxuu soo naqlinayaa fi fi sharxi tasriix wuxuu kusoo naqlinaya mujaladka koowaad waxaan u malaynayaa safxaddu inay ahayd laba boqol labayo afartan wuxuu odhanayaa sheekh buu ka soo naqlinaya wuxuu odhanayaa sharxuljumal wuxuu ku gaarsiye sheekha magaciisa waa iga fakaday afwan wuxuu odhanaya wuxuu gaarsiiyey boqol koob iyo soddon weji buu gaarsiiye ohanaya boqol iyo koob iyo soddon wej ayuu gaarsiiye odhanaya markaa wuxuu isisii furfuraa inta halka inoogu qoran haddaan faano inta kalena way ku iman sheekh inta kalena way ku imani haddaba bal si fiican u dhegeysta ha intan waidaa takararat la la hadday soo noqnoqoto laa xawla walaa quwata nakirada hore waa tee waa xawla nakirada labaadna waa tee waa quwata haddaba si fiican u fahmi hadday soo noqnoqoto laba wej baa ku bannaanta hore nakirada hore laba wej ku bannaan yihin labada wej ee ku bannaan waa fatxa iyo rafco nakirada hore inaynu fadxinno iyo inaynu rafcinno labada wej baa ku banaanta hore maxaynu odhanaynaa laa xawla maxaynu odhanaynaa laa xawlun labada wej baa ku banaan haddaynu ta hore fadxinno nakirada labaatay ahayd quwata ahayd soo maa saddex wej baa ku banaan fatxaa ku banaan nas ku banaan rafcaa ku banaan fadxiyo nasba baa kan fatx wuxuu uga jeeda waa mabni nasbana wuxuu uga jeeda waa muqrab si kale haddaad u dhigto taasi fahmi weydid fatxa lama tanwiininayo nasbahana waa la tanwiininaya inta maad fahmi waysa labada ka kii ufududaaba qaado ta hore haddaynu fatxayno aynu nidhaahno laa xawla nakirada labaadee quwata saddex wej baa ku banaan inaynu nidhaahno walaa quwata inaynu nidhaahno walaa quwatan inaynu nidhaahno walaa quwatun waa imisa saddex ta hore haddaynu rafcino ta ku banaan haddaynu ta hore nidhaahno laa xawlun ta dambe labun baa ku banaan alfatxu wاrafcu walaa quwata walaa quwatun maxaa meesha ka baxay nasbihi walaa quwatan baa ka baxay mana basidan maxaynu nidhi hadday laadi soo noqnoqoto nakirada hore waxaa ku banaan laba wej fatxaa ku banaan rafcaa ku banaan oo say ugu banaanaadeen tawjiiha icraabku suu noqonaya hadaba waa halkan waxoogaa adayga keenaya intaan simaadka iminkaan kuu sheeg sheegay adayga waxa kuka imanaya waa xaggan fatxo ayaa ku banaan sideed u tawjiihinaysaa ku tawjiihisaa oo aad tidhaahdaa camala inay shaqaynaysaa mayna basidayn maxaad odhan laa xawla camalkii inay shaqaysa sheekh khabarkeedu inuu goan lana waad rafcisay walaa xawlu baad laba wej baad mari kartaa inaad tidhaahdid laadani waa zaa'ida haye xawluna waaba mubtade khabarkiina uu go yahay iyo inaad tidhaahdid mayane laadani waa tii camalu laysa ahayd quwatu waa ismigeedi eh, xawlu waa ismigeedii labada wej ku rafciso o kugu banaan masle fanaada haddaad fadxisaan maxaad ku amala inaa shaqeysa waatan cawaad ku jirtid haddaad rafcisidna laba midkood inaad tidhaahdid laadaa zaa'ida xawluna waa mubtade iyana tirahdin maya laadaa shaqaysay camalka laysa ila tarfaculism tansib alkhabar bay usoo dhaadhac haddaba nakirada labaad saddex wej baa banaanaanaya haddaynu tooro binayna soo ma laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun soo saddexdaa maaha tawjiiha hore haddaba nakirada hore waan tawjihinay iyada walaa quwataan soconna ha fahmi wayna walaa camalay inay shaqaysay alla fududa taasina soo ma waad nasbisay walaa quwatan sheekh maxaa kugu kadeeday ya waxaynu odhanaya wow waa xarfu cadaf laad waa zaa'id aad odhanaysaa sheekh laad waa zaa'ida quwatan macطuufun calaa maxali ismi llah laada hore ismigeedaad ku cadfaysaa limaada ismigeeda maxay naha fi maxali nasb maynaan lahay ismigeeda kolkaa maalka ka mabniya ayaa maalka ka nasbisna maalkaa ismigeedaad ku cadfaysa waa wejka labaad ee ku banaan nakirada hore markaynu fadxayno nakirada dambe walaa quwatan weeyaan mid baa ilaaban walaa quwatun taasaa adaba waxoogaa yar hadal badan walaa quwatun wowga xarfu cadaf ka dhig laada zaa'ida ka dhig quwatunna mubtada ka dhig maya wowga xarfu cadaf ka dhig laadana zaa'ida ka dhig quwatunna macduufun calaa laa maca smiha laa iyo ismigeedoo wada socda cinda siiba wey maxalurafco yaala hadkaa ku cadaf maye laada wowga xarfu cadaf ka dhig laadana camalka layse ka shaqaysi waa mise wej saddexdaa wej baad ku rafcisay aan kuugu celiyo iyadoo yar aragta male walaa quwatun markaan idhaahdo tawjiihaad marinaysa waa saddex mid ka mid a inaad tidhaahdid laad waa zaa'ida quwatuntani waa mubtade khabarkeediina go-an maye laad waa zaa'ida quwatuna waxaan ku cadfayaa laada iyo ismigeedoo wada socdaa cinda siiba way maxalu rafca yaala iyo maahe laada camalkii niisaba shaqaysay mana fududa waxa adag sheekh ma jireen ma fududa way fududahay taas waa masaladii hore aan weli ku jirnay waa markaynu laada hore binayno tadamba saddexdii weje ku banaanaa masalada u kaalaya haddaan rafcino ka warama nakirada hore ee laa xawla haddaynu rafcino waxay noogu banaan tadamba dambe labaa inoogu banaanaanaya laa xawlu hadaynu nidhaan laa xawlun haddaynu nidhaano ta dambe walaa quwata laba wej baa ku banaan haye laa quwata iyo laa quwatun baa banaan laa quwata haddii aad tidhaahdid dee camalaynay shaqaysay laa quwatun haddii aad tidhaahdid saddexdan weji iminkaan marayaa banaan saddexdan weji iminkaan marayaa banaan inaad tidhaahdid amalu laysay shaqaysay inaad tidhaahdid waa zaaido oo waa mubtada quwatun iyo inaad tidhaahdid waa zaaido oo waxaa lagu cadfay maxalka ayo maxalka laad iyo ismiga ayaa de ayaa lagu afay inay tirad saddexdaa wej baa kuu banaan waa hadii ay soo noqnoqoto wey haddii ismiga wax kale lagu soo afay yadana hadal badan bay leedahay waa cashirka habeen dambe insha allah markaa maadko adko waxaynu ka sheekaynay camalkay qaadato waxaynu ka sheekaynay shuruudda ay ku camal fasho waxaynu ka sheekaynay aqsaamta iyadu ay leedahay waxaynu ka sheekaynay aqsaamta ismigeeda uu leeyahay waxaynu ka sheekaynay ismigeeda xukunkii uu qaadanayo waxaynu ka sheekaynay laadu haddii ay soo noqnoqoto awjuhda ku banaan shan banaan iyo mid mumtanaca ka mumtanaca noqde waa maxay haddii la rafciyo in la nasbiyaa banaanaan mayso waayo meel lagu cadfaan jirin meel lagu cadfaan jirto wallahu aclam subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk